alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slma tasliima kasiira aqsaamu اlmujtahidiin wa mansilatu kuli qismin mujtahidiintu qaybahay u qaybsamaan iyo qayb kastaba mansiladooda ama maqaamkooda baa halkana lagu baxsinaya oo lagaga hadlaya wاlmujtahiduuna calى aqsaam mujtahidiinta kuwa ijtihaadka u saaxiibka ahi qaybay ku sugan yihiin kala duwan kow almujtahid almutlaq waxaa ugu horeeya mujtahidka la itlaaqay ijtihaadkiisa oo la sii daayey oo bimacnaa si sii daysan u ijtihaadayo u dadaalaya wa huwa aladii tawafarat fiihi shuruuط اlijtihaad waa kay ku dhammaystirantay ijtihaadku shuruuduu leeyahay ay ku dhammaystirantay almutaqadimatu shuruudaas oo soo hormartay fayatamasaku biاdaliili xayثu kaan wuxuu qabsanayaa mujtahidkaa muطlaqa ahi deliilka ayuu qabsanayaa meel kastoo uu deliilku ku sugan yahayba deliilkuu qabsanayaa ku camal falaya fahada alqismu min almujtahidiin qaybtan min almujtahidiina mujtahidiinta xaalay ka mid yihiin hum aladiina yasuuqu lahum liftaa waa kuwa markaa ay u bannaan tahay inay fatwoodaan oo masaa-isha ka jawaabaan wayasuuqu uu bannaan yahay istiftaa'uhum in la fatwo weydiiyaana ay bannaan tahay inay fatwoodaana ay bannaan tahay ikhtiyaaran wayata'addaa bihim fardu fardulijtihaad waana kuwa uu ku gudmaayo ijtihaadka faralkiisu oo fardu kifaayuhu uu ku dhacayo wahum aladiina qaala fiihim caliyuna radia allahu canh waana kuwa sha'nigooda uu ka yidhi caliyu bna abi aalib ilaa raalliha ka noqdee lam takhluwa alardu min qaa'imin lilaahi bixujatih kama madhnaanayso arladu min qaa'imin lilaahi mid ilaahay u taagan liajli illaah u taagan bixujjatihi yacnii xujadiisa ku taagan oo adiladii markaa ku qumay oo adiladii ku sugan oo deliishanaya arladu ka madhnaan mayso oo bimacnaa xaqa dalaa'il ku garanaya laba mujtahidu اlmadhab qaybta labaad waa madhab mujtahidkeed bimacnaa madhab buu ku ijtihaadayaa si muqayad u ijtihaadaa laakiin si muطlaqoo sii daysan uma ijtihaado wa huwa alcaalimu almutawaxiru bimadhabi man i'tama bihi waa caalimka almutabaxiru yani bad ku noqday oo bimacnaa cilmi badan u leh bimadhabi man i'tama bihi ka uu ku dayanaayo madhabtiisa ayuu markaa u cilmi leeyahay oo aqoon badan u leeyahy itamay noqonayso markaa rasmi ahaan waxa saxnayd in ya loo qoro oo ay noqoto markaysaga hamzadu cala alkursi saasaa markaa saxnayd laakiin markay dama ka horayso ayaa markaa sidan oo kale loo qoraa almutabaxiru aqoonta badan yani u leh oo baxar ku noqday bimadhabi man i'tama bihi ka uu ku dayanayo imaamka ka dhiganayo madhabtiis ayuu aqoon badan u leeyihi almutamakinu min takhriiji maa lam yanusa calayhi imaamuhu calaa mansuusi almutamakinu awoodaya min takhriiji ma kii inuu ku soo saaro ku soo bixiyo lam yanusa calayhi imaamuh imaamkiisu aanu nasgaraynin calaa mansuusihi ka uu nasgareeyey uu ku soo saaro faidaa naزlat bihi maala naazilatun markay ku soo degto dhacdo soo korodhay walam yacrif liimaamihi fiiha nasan oo aanu u garan imaamkiisana wax nas ah oo mas'alada uu ka sheegay oo uu ka nasgareeyey yani qowl cad inuu ka yidhi aanu u garanay amkanahu lijtihaadu fiiha waxaa u suuroobaysa inuu ka ijtihaado calaa muqtada almadhabi wa takhriijiha madhabtu siday keensanayso uu kaga ijtihaado kaga dadaalo wa takhriijiha iyo inuu ku soo saaro calaa usuulihi usuusha imaamka inuu ku soo saaro oo takhriij ku soo sameeyaana waa u suuragal kaana waxaa la yidhaha mujtahidulmadhab baa la yidhahdaa waa mujtahid muqayad ah wuxuu muqayad ku yahay imaamka uu qallidanaayo madhabtiisa ayuu ka ijtihaadi karaa takhriijna samayn karaa qaybta saddexaad mujtahid ulfatwa waatarjiix isaguna wuxuu ka mid yahay mujtahid muqayada weeye waxaa la yidhaahdaa waa kii fatwada iyo tarjiixa yani ayuu ku ijtihaaday weliba fatwada iyo tarjiixaana madhab bay markaa ku qaydantay wa huwa aqalu darajata min waa ka hooseeya xagga darajada kan ka horeeya labaad wuu ka hooseeya liannahu qasara ijtihaadahu calaa maa saxa can imaamih liannahu qasara ijtihaadahu maxaa yeelay wuxuu ku koobay ijtihaadkiisii calaa maa saxa can imaamih sida ka asaxdo ka sugnaatay imaamkiis walam yatamakan min takhriiji hayri lmansuus mana awoodaayo yani shay aan mansuus ahayn inuu soo takhriijiyana ma kari karo waida kaana liimaamihi fii mas'alatin qowlaani faaksara haddii markaa imaamkiisa ay u sugnaatay mas'alo gudaheed laba qowl iyo laba qowl wax ka badan ay u sugnaatay ijtahada fii tarjiixi axadiha wuxuu ku ijtihaadayaa ku dadaalayaa aqwaashaa mid ka mida inuu arjaxo ayuu ku dadaalaya oo ku ijtihaadaya markaa nuskhada fa aghara qoraysa oo ziyaadinaysa axadihaa waxay noqonaysaa inay ansabu tahay fa fataawa alqismi alawali qaybta koowaad fataawahoodu kama qaala bnu اlqayimi raximahu اllah siduu ibnulqayimba yidhi min jinsi tawqiicaati اlmuluuk waxay la nooca ahaatay boqorrada saxiixiyadoodo kale ay la mid ahaatay xagga sarraynta ay sarrayso wa fataawa alqismi athaani qaybta labaad fataawahooduna waa mujtahidulmadhab min jinsi tawqiicaati nawaabihim ee boqorrada naa'ibyadooda ka naa'ibka ah jinsigoodoo kaley ka mid ahaata wa fataawa alqismi athaali qaybta saddexaad fataawahoodana min jinsi tawqiicaati nuwaabi nuwaabihim qaybta saddexaad fataawahooda ay fatwoodaan waa mujtahid lfatwa wtarjiix waa mujtahid lfatwa watarjiix qaybta saddexaad min jinsi tawqiicaati nuwaabi nuwaabihim kuwa boqorrada ka naa'ibkaa ah, kuwa iyaga ka sii naa'ibka ah saxiixyadoodoo kaley la mid ahaato baabkan mu'alifiintu waxay kaga hadlayaan raximahumullah qaybaha ay u qaybsamaan culammada mujtahidiintahay culammada mujtahidiintu waa maraatib waxay mashaayikhdu u qaybiyeen saddex qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa almujtahid almuطlaq waa mujtahidka mutlaqa ahee sii daysan ee ijtihaadkooda la itlaaqay yani madhab kuma qaydna si muطlaqayna u ijtihaadayaan waxayna kaga ijtihaadayaan calى xasabi اladila adilada ayay markaa cuskanayaan mujtahid muطlaqaa la yidhahdaa marka ijtihaad marka la iطlaaqana waa noocay ku dhacayso noocyada kale dhicitaankay ku dhacaysaa waxay u baahan tahay taqyiid ama cinda aliطlaaq mujtahid muطlaqa ayay ku rumoobaysaa marka la ilaaqo ijtihaad marka daliilka ayuu qabsanaya madhab kastuu waafaqo iyo meel kastuu daliilku ku sugan yahayba cala xasabi daliil ayuu ku fatwoonaya qaybtaas mujtahidiinta ka mid ahi waa mujtahidiinta mutlaqa ahe waa kuwa ay bannaan tahay inay fatwoodaan aynay bannaan tahay in la fatwo weydiiya waxaa laga hadlaya cinda alikhtiyaar cinda alidiraar oo marka daruura keensato yani cidaan mujtahid mutlaqa ahayni waa dhici kartaa inay fatwooto waa lilidiraar daruuraa keensatay daruuro ayaa keensatay oo haddii beled ama markaysaga waxaan yani meel mujtahid muطlaqi aanu joogin dee waxa markaa fatwoonaya mujtahidka mutlaqa ah kuwa ka derajada hooseeyaa fatwoonaya oo waxay ku fatwoonayaan calaa xasab inta markaysaga waxban ay garanayaan wadaruuraatu tuqadaru biqadariha marka cinda alikhtiyaar kuway tahay in la fatwo weydiiyo aynay tahay inay fatwoodaan waa mujtahidiinta ijtihaadkoodu ilaaqan ee shuruuddii aynu soo aragnay ay ku dhammaystiranta fardu kifaayaha ijtihaadkuna waa cidduu ku gudmaayo oo faralkaasi ku dhacayo ile ijtihaadkii asaalatan waa inagii soo marray inuu yahay fardu kifaaya hadalka caliy bn abi aalibna waa cidda uu ku rumoobayo wakadalika xadiidku لا تزال طائفة min ummatii daahiriina على الحق ciddaa xaqa ku daahirka ahi ee xadiidku sheegayaa waa cidday ku dhacayso waayo cidaan xaqa dalaa'il ku garanaynini dee ma noqonayso daahiriina cala alxaq cidda marka waxa weeye xaqa ku daahirka waxaa loo jeedaa waa aladi yacrifu alxaqa bidalaa'ilih waa ka xaqa ku garanaya adiladiis kaasi waa nooc labada noocee kale waxaa la yidhaahdaa waa mujtahid muqayad ah wasfigaasaa ka dhexeeya marka waxay kale yihiin mujtahid اmadhab iyo mujtahid اlfatwa wاtarjiix mujtahid اmadhab weeyo shareecadii caalim kuma aha adiladii kitaabka iyo sunnadana yani mid waxa weeye si guud caalim uga amaha shuruuddaasina ku dhammaystiranta laakiin wax badan oo shuruudda ka mid ah waa ku sugan tahay laakiin kuma dhammaystirna ha yeeshe madhab buu itqaaniyey oo si fiican u sugay usuusheeda iyo furuucdeeda iyo qawaaciddeeda qawaacid ulfiqhi baa jira waa fanni gaara usuulfiqhi baa jira waa fanni gaara yacni fiqhi gaar u qoran baa jira oo furuuc la yidhaahdo waa fanni gaara yani waa itqaaniyey mujtahidulmadhab baa la yidhahdaa wuxuu awoodi karaa imaamku uu qallidanayaa mas'alada aanu nasgarayn oo xukum ka odrhanin haddii mas'aladaasi ay timaaddo oo naasile ahi inuu ka ijtihaado wuxuu samayn karaa inuu mas'alo aanu imaamku waxba ka odhan inuu ku takhriijiyo mas'alo kale oo wax ka yidhi wuxuu la imanayaa qiyaas muqayad ah oo qawaaciddii uu ku soo saarayo oo farac farac uga qiyaasanayo mansuuskii imaamka ayuu maqiiso caleyhi ka dhiganaya midaanu imaamku nasgarayn ayuu haleeshiinaya ayuu haleeshiinaya qawaaciddii madhabta ayuu ku ijtihaadaya waa saas weyi kaa waxaa la yidhahdaa mujtahidulmadhab baa la yidhahdaa waa sida asxaabulwujuuhu badiba ay yihiin asxaabulwujuuha waxaa ka mida qayb culamo mujtahidiin oo ijtihaadkoodu iطlaaqan yaha oo imaamkan xagga qawaaciddu ka raacsan yahay laakiin masaa'isha wuxuu uga ijtihaadaa yani waxa weeye si iطlaaqan marka bacdi mujtahidiin muطlaqaa jira xagga usushana wuxuu uga raacsanyay imaamka wuxuu u qabaa sidan baa aswab ah aimo waaweyn oo culamo ah oo shuruuddii ijtihaadku ku dhammaystirantay ayaa markaa yani marka iyagu waxay yihiin mujtahidiin mutlaqa haddana waxaa laga yaabaa in madhab loo nisbeeyo oo iminka alimaam yani ibnu taymiya waxaa la yidhahdaa waa xambali laakiin madhabta axmed ibnu xambal waa itqaaniyey oo waa sugay madaahibta kalena aqoon buu lahaa ee ma ahayn mid marka waxa weeye madhabulimaam axmed isku markaa qaydi jiray siday ula muuqato ayuu ku camal fali jiray kuna fatwon jiray iska daa markaysagaa yani madhabulimaam axmede eh, yani madaahib alarbaca ayuu wakhtiyada qaarkood khilaafi jiray fii bacdi almasaa'il markuu arko qowlka kale inuu ka saxan yahay marka wuxuu ahaa mujtahid mulaqa ayuu ahaa asxaabu wujuha yani marka haddii la eego asxaabu wujuha madaahibta kamadhabi ashaafici ka madhabi shaafici iyo madaahibta kaleba waxaa ka mida yani rag lagu tirinaayo asxaabu wujuh inay yihiin oo haddana marka waxa way culamo mujtahidiin oo ijtihaadkii ku dhammaystirmaya shuruuddii ijtihaadka ku dhan kuwaasina waa badanoo waa jireen waatuu odhanaayo alimaamu nawowi almuxamadun alarbac afarta muxamed iyagaa shaafici uga xaqnimo badan muqallidiinta afarta muxamedee uu sheegayaana waa culamo mujtahidiin oo ijtihaadkooda ilaaqay haddana wuxuu leeyahy asxaabu wujuuhi baanu ku tirinanaa inay shaaficiye marka asxaabu wujuuhoodii ka mid yihiin waa maxamed ibnu jariir aabari iyo maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma iyo waxa weeye maxamed ibn mundir yani waxa weeye maxamed ibn nasr marwasi almuxammadun alarbac annagu asxaabu wujuha inoogu tirsan yahin buuri muqallidadana iyaga uga xaqnimo badan shaafici waxay ahaayeen culamo mujtahidiinah maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online yani xasaba daliil bay ka ijtihaadi jireen sida markaa daliil ahaan uula raajax noqotay ku camal fali jireen kuna dhaqmi jireen madhab iyo imaamtoonna uma tacasubi iminka culamada mucaasiriinta haddii la eego sida markaa ashaykh cabdulcaziiz ibn cabdillaahi bni baaz iyo ashaykh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayhima waxaa loo nisbeeyaa ama lagu tiriyaa calaa madhab alxanaabila inay yihiin laakiin waxay ahaayeen culamo mujtahidiina oo si mulaqa u ijtihaada ayay ahaayeen ibnu baas waabaa la weydiiyey oo la yidhi markaysagaa samaxatukum miyuu waxa weeye markaa ku sugan yahay calaa madhabi alimaam axmed markaasuu yidhi min xaysu اlusuul yani waxa weeye qawaacidda xagga usuusha wuxuu yidhi ama min xaysu اlusuul madhabka imaam axmed baan ku sugnay oo bimacnaa usuushiisu inay ka saxan tahay usuusha kaleoo sawaabka uga dhowdahay baan u qabaa lakin min xaysu alfuruuc calaa xasabi daliil alkitaab wasunna sida markaysa waxaa raajixa ah calaa xasabi daliil kitaabkiiyo sunnadu siday ku tusinayaan ayaan markaa min xaysu alfuruuc ku tagaa buuli laakiin xagga usuusha waxaan u qabaa usuusha imaam axmed inay sawaabka uga dhowdahay usuusha a'immada kale laakiin xagga furuucda yani markaa adilada kitaabka iyo sunnadu siday ku qunto ayuun baan ku fatwoodaa kuna camal falaa ibnu baas saasuu yidhi hadal kale oo shabaha waxa leh maxamed ibnu saalix alcusaymiin marka waxaad arkaysaa mas'alo markay ka hadlayaan yani waxa weeye adilay marka waxaway sheegayaan ay leeyiin ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi yani waxa weye saxaabadii baa markaysa markaa sidaas waxa weeyaan markaa yani ku tagtay mukhaalif saxaabada lama oga tacliil inay sheegaan wahaakada hebel baa yidhi keliya oo ay markaa caalim ka horreeyey ay sheegaan oo ku kaaftoomaan yani marka waxba ma sameeyaan waa dliil iyo taliil waxay markaysa wa sheegayaan yani saas yada wy marka almuhim mujtahid اmadhab waa caalim mutabaxir ku noqda oo aqoon badan u leh madhab imaam madaahibta aimada kale aqoon markaa uma leh aqoon ballaadhan oo taasoo kale la markaa uma leh laakiin madhabtaas waxay deliishadeen iyo waxay yidhaahdeen iyo qawaaciddooda iyo usuushooda iyo furuucdooda aqoon buu leeyay waxaanu samayn karaa masaa'il aynay ka fatwoon oo hadalka ka odhan inay haleeshiiyo oo ku takhriijiyo masaa'ishay ka fatwoodeen mujtahid madhab baa la yidhahdaa laakiin calaa xasabi daliil baa sidani raajax tahay ma odhan karo lakiin cinda madhab qowlka raajix inay saa tahay yani markuu qawaacidda iyo markaysa marka u eego yani taas waxa weya ku fatwoonay nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa oo mujtahidka muqayadka ah marka ee labada dambe la laysku darana nooca labaad noqonaya mujtahid ulfatwa wa tarjix marka noocan ka horeeya waa ka hooseeya oo isagu ma samayn karo shay aan mansuus ahayn shay mansuusa inuu ku takhriijiyo oo haleeshiiyo laakiin wuxuu samayn karaa mas'ale hadduu imaamku laba qowl ka yidhi inuu midkood arjaxo ama aqwaal badan iyo riwaayaad badan hadduu ka leeyahay inuu aqwaashaa mid ka mida inuu arjaxo waa samayn karaa laakiin ma samayn karo yani takhriiju maa lam yanusa alayhi imaamuhu calaa mansuusihi yani derajadaa kuma kici karo marka alcalaamatu ibnulqayim marka uu sheegay anwaacda markaa qola waxay ka dhigan tahay buu idhi sida boqorradu waxay tawqiiciyaan oo kale waa mujtahidkii mulaqa ahaa qolna waxay ka dhigan tahay nuwaab ulmuluuk waxay tawqiiciyaan oo kaley ka dhigan tahay waa mujtahidulmadhab qolna waxay ka dhigan tahay yani nuwaabu nuwaabihim waxay tawqiciyaan oo kaley ka dhiganta bimacnaa wuxuu doonayaa misaal taqriibi ah inuu kuu sheego oo ku soo dhowaynaya deraje ahaan siday u kala koreeyaan yani kuu soo dhowaynaya almusiibu waaxidu min almujtahidiin almusiibu ka markaa sawaabka iyo saxda asiibay iyo xaqa waaxidu min almujtahidiin waa mid mujtahidiinta ka mid a ah alxaqu fii qowli waaxidi min almujtahidiina almukhtalifiin xaqu wuxuu ku sugan yahay mid hadalkiisuu ku sugan yahay midkaasoo min almujtahidiina almukhtalifiin ka mida mujtahidiinta markaa iskhilaafay waman cadaahu kaa cidda ka soo hadhayna mukhti'un waa mid gefay oo sawaabkii buu seegay laakina almukhطi'a fi lfuruuci ha yeeshee ka ku khaطa'ay furuucda gudaheeda ku khataay allatii laysa fiiha daliilun qaciyun furuucdaasoo daliil deliil qaطciyo go'an oo qaaici ah aanu ku sugnayn macduurun waa mid loo cudur daarayo hayru aasimin waa midaan dembaabin macduurna waa mid ah bal lahu ajrun cala ijtihaadi waxaa u sugnaaday ajar wuxuu ugu sugnaaday ajarkaasi ijtihaadkiisi iyo dadaalkiisi wa haadaa huwa alqowlu alxaqu kaasi waa qowlka xaqa ah weeyi khilaafan liman qaala ina kula mujtahidin musiib waxaan sidaa odhanaynaa xaalaynu khilaafayno cidda tidhi oo culammada ka mid ah ina kula mujtahidin mid kastoo ijtihaaday musiibun waa mid musiib ah oo xaqii buu markaa haleelay wa faslu nnizaaci fii hadihi lmas'alati nizaaca waxaa kala faslinaya kala saaraya fii hadihi lmas'alati mas'aladan gudaheeda ma habta fi اlxadiiثi اlmutafaqi calى صxatih waxaa ku sugnaaday kii ku sugnaaday fi اlxadiiثi اlmutafaqi calىa صxatih xadiiska laysku waafaqay saxiixnimadiis min ana alxaakima oo ahaaday in xaakimku ida اjtahada faasaaba falahu ajraan hadduu ijtihaado dadaalo oo u asiibo falahu ajraani waxa u sugnaaday laba ajar wain ijtahada hadduu ijtihaado dadaalo faahطa'a sawaabkiiyo xaqii u seego falahu ajrun waxa u sugnaaday hal ajar faina alxadiiثa صariixu fi ana alxaqa waaxidu xadiisku wuxuu ku cad yahay xaqu inuu yahay mid keliya wa anna bacda almujtahidiina yuwaafiqu mujtahidiinta qaarkoodna inay waafaqayaan xaqii oo ay ku beegmayaan fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa musiibun macjuurun ajrayni cala ijtihaadihi wa isaabati waa mid asiibay sawaabkiiyo xaqa ma'juurun waa mid la ajar siiyey ajrayni laba ajar baa la ajar siinaya cala ijtihaadihi wa isaabati waxaa lagu ajar siinayaa ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa uu xaqa ku dadaalayey oo uu raadinayey wa isaabatii iyo isaabada uu xaqa markaa asiibay oo uu haleelay xaqii baa labadaba lagu ajar siinaya ajar waxaa laga siinayaa xagga ijtihaadkiisa iyo niyadiisa iyo dadaalkiisa hal ajar buu ku helaya ajarka labaadna wuxuu ku helayaa isaabada uu xaqa asiibay wa bacd almujtahidiina yukhaalifu mujtahidiinta qaarkoodna way khilaafayaan xaqii oo kuma beegmayaan fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa mukhti'un ma'juurun maratan waaxida calى اجtihaadi mukhطiun waa mid seegay baa la odhanayaa sawaabkii iyo xaqii buu seegay ma'juurun waa mid la ajar siinayo maratan waaxidaةa calى اجtihaadi mar keliya waxaa lagu ajar siinayaa ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa uu xaqa ku dadaalay xaqana niyeysnaa xaqana doonaayuu raadinayy taasaa laga ajar siinaya wاstixqaaquhu اlأjra mutaysadkiisa uu ajarka mutaysanaya laa yastalzimu kownahu musiiban ma laasimsanaayo oo kama dhalanayso ahaanshihiisuu ahaaday mid xaqii haleelay kama dhalanayso fa ina anabiya sala allahu aleyh wasalama nebigu jacala almujtahidiina wuxuu ka yeelay mujtahidiinta qismayni laba qaybood qisman musiiban qayb yacni markaa xaqii asiibtay oo haleeshay wa qisman mukhti'an marka nusakha qaarkood oo wa qismanta dambe ay ka dhacday yani waxa weeye waa xagga dabcada markaysagaa khata ka dhacay wey nuskhada wa qisman mukhti'an qoraysa ayaa saxan marka qayb xaqii asiibtay iyo wa mukhti'an waa qisman mukhti'an waa qisman mukhti'an iyo qayb xaqii seegtay labadaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam u qaybiyey walow kaana kullun minhum musiiban hadduu ahaan lahaa mid kastoo mujtahidiinta ka midi mid musiibo xaqii asiibay kamaa dahaba ilayhi man dahaba siduu ugu tegay cidda ugu tagtay cidda ku tagtay siday saa ugu tagtay hadday sidaa ahaan lahayd ma ahee lam yakun lihaada ataqsiimi macnan yacni uma sugnaateen qaybintan nebigu sala allahu alayh wasalam qaybiyey macno ma lahaateen dee qaybinta uu nebigu qaybiyeyna shaki waxaan lahayn inay macno leedahay faa'iidaa ku sugan ma aha markaysaga waxaa taqsiim aan macno lahayn oo faa'iida ku jirin yani ma aha ee ilaaba ilaa faa'iidaa ku jirta mas'alada waa halkan kaga warramayaan mashaayikhdu waxay ku saabsan tahay hadday culammadii mujtahidiinta ijtihaadaan mid waloo oo mujtahidiinta ka midiba ma musiibba mise waxa weeye musiib iyo mukhti bay u qaybsamaan mas'aladaasay ku saabsan tahay masalada halkan lagaga hadlaya ugu horayn masaa'isha waxaa loo qaybiyaa khilaafka masaa'isha la ysku khilaafo laba nooc baa loo qaybiyaa waa ikhtilaafu tanawuc waa ikhtilaafu tadaaddin ikhtilaaf waxaa la yidhahdaa ikhtilaafu tanawuc baa la yidhaahdaayo mid waliba inuu musiib yahay shaki kuma jiro ikhtilaaf tadaadi iska horjeeda jeeda maaha waa khilaafka qiraa'aadka qur'aankaee la akhrinayo la ysku khilaafo ee qaarba qiraa'a ay akhriyaan ikhtilaafkaasoo kale waa ikhtilaafu tanawuc mid walibana daliil buu leeyay mid walbana nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ka suganyey istiftaaxyada kala duwan ee salaadaha marka la furfuranayo furfuranaayo lagu furfurto yadana waxa wey waa ikhtilaafu tanawuc adiladu ashyaadii ay ku soo aroortay ee istiftaaxyada ahaa ku furfurtaba ruuxu waa musiib hadduu akhriyo allahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya iyo hadduu akhriyo wajahtu wajhi ila akhirih iyo hadduu akhriyo subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jaduk ila akhirih iyo istiftaaxyada la midka wahaakada mid walba waa musiib mid walbana daliil bay leedahay waxaa la mida kayfiyaadka ataxiyaadada kala duwan hadduu atixiyaadka ibnu cabaas akhriyo oo doorto iyo hadduu marka ka ibnu mascuud doorto iyo hadduu ka caaisho doorto wakayriha waxa uu yahay waa ikhtilaafu tanawuc waxaanuu ku saabsan yahay yani ikhtiyaarka oo ma laha ta kale ma saxna ee wuxuu leeyahay tanaan marka waxaa doortay oo aan marka fadilaya marka waa arrin ku saabsan tafdiilu nawcin cala nawc ama ikhtiyaaru nawcin cala nawc in nooc nooc laga doorto ama nooc nooc laga fadilo laakiin markuu caalimku sidan ikhtiyaarayo sida kale lafteeduna inay jirto saxan tahay wuu qabaa ikhtilaafka noocaas waa ikhtilaafu tanawuc tii waxa weeye lala yimaadaaba waxay noqonaysaa sawaab iyo sax ayay noqonaysaa ikhtilaafka nooca labaad waxaa la ikhtilaafu tadaadi baa la yidhahdaa waa ikhtilaaf iska horjeeda oo masalan isku khilaafsan yahay shaygani waa bannaan yahay iyo maya ma bannaana ikhtilaafka noocaas oo kale ihi mid kastoo ijtihaaday ma musiibba mise mid kastoo ijtihaaday oo qowl aqwaasha ka mida ku tegey musiib ma aha ee almusiibu waaxid khilaafku taadan buu ku saabsan yahy bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen mid kasta waa musiib laakiin sida saxani waxay tahay ikhtilaafka ikhtilaafu tadaadi la yidhaahdo yani inay wada musiib noqdaan ma dhici karto waayo xaqu waa waaxid shay keliyi mar keliya inuu noqdo xalaal iyo xaaraan labadaba noqdaana wax dhici kara maaha walow kaana min cindi hayr اllahi lawajaduu fiih ikhtilaafa kaiira marka xaqu inaanu iskhilaafayn ayaa adilada laga qaadanaya adilada ku tusinaysa marka musiib musiibku wuxuu noqonayaa yani qowl aqwaasha ka mida ka ku sugan qowlka wixii ka soo hadhay wuxuu noqonayaa khata hadduu mid waliba musiib yahayna dee lama yidhaahdeen kitaabkiiyo sunnada u celiya fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآkhir wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى allah marka xadiidkanna wuxuu u qaybiyey صaxiixaynka bukhaari iyo muslim ku sugan ida xakma alxaakimu faاjtahada ثuma asaaba falahu ajraan وإida xakma faاجtahada faأkhطأa falahu أjrun nebigu midna wuxuu ku magacaabay midna wuxuu ku sifeeyey akhطأa midna wuxuu ku sifeeyey asaaba taqsiimka sidaa loo qaybiyana macno ma yeesheen hadday wada musiib yihiin marka maadaama nebigu laba qaybood mujtahidiintii u qaybiyey mid musiiba oo laba ajar la ajar siinayo iyo mid mukhti ah oo hal ajar la ajar siinayo in la yidhahdo waa wada musiib waa mukhaalif lilxadiid xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam bay khilaafsantah waxaa labada ajar loo ajar siinayaa kan musiibka ah niyadii uu xaqa niyeysnaa xaqana raadinayoo doonayey hal ajar baa lagu siinaya isaabada uu xaqa asiibayna ajar labaad baa lagu siinaya kan khataa'ina waxa lagu ajar siinayaa waa niyadii ijtihaadkii xaqii buu raadinayey oo doonayey waana niyeysnaa marka niyada iyo ijtihaadkaas waa isla shay keliyay noqonaysaaye ayaa lagu ajar siinaya waxaa lagu ajar siinayaa ma aha khata ay yidhahdeen culamadu laa yu'jaru cala alkhaa inama yu'jaru cala ijtihaadih wa niyatih niyadiisa iyo ijtihaadkiisa lagu ajar siinaya ee khata'iisa laguma ajar siinayo marka waxaa laga qaadanayaa masaa'isha aan daliil qaطci ku sugnayn yani caalimkii markaa khilaafe ijtihaadan markaysaga u khilaafa xaqii raadinaye doonayey wax cinaad oo xaqii ku sameeyeyna ayna jirin laakiin daliilka qaطci bayaanu ahaanee asbaabu u khilaafay ama daliilka aan soo gaadhin ama waxa weeye marka waanu u caddaan inuu saxiix yahay ama mansuukh inuu yahay u mooday iyo ashyaa la mida acdaar ah. bay culammadu u khilaafaan wuxuu kaga hadlaa shaykhulislaam ibnu taymiya risaaladiisa la yahaa rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam ayuu kaga hadlaa waa macduur marka laguma dembi xukminayo waana loo cudur daaraya marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlka saxani waa qowlkaa odhanaya yani mujtahid kastaa musiib ma ahe almusiibu waaxidu waa qowl keliya cidda ku sugan oo aqwaasha iskhilaafsan ka mid ah ikhtilaafka ikhtilaafu tadaadiga amaa culammada tidhi mujtahid kastaa waa musiib yacni qowlkoodu daliil male daliilkana waa khilaafsan yihin a'immaduna waxa weeye badankoodu waxay qabeen qowlkan bay qabeen saxiixa ah sida imaam maalik iyo a'immada kaleba saasaa laga soo naqliyey culamada qaarkood inay markaa yidhaahdeen mid kastaaba musiib inuu yuhu isla qabaa mid waliba waxa weeye musiibun cinda nafsi iyo tacaabirta la midkii ma diidayso inaanu mid kasta musiib aanu ahayn fii nafsi اlamri waayo khilaafku wuxuu ku saabsan yahay waaqica iyo amarku xaqiiqadii siday tahay mid kasta ma musiibba laakiin cindigiisa inuu musiib isla yahay waa jirtaa laakiin labadu waa kala duwan tahay bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdeen mid kasta waa musiib haddii loo jeedo ajar buu asiibayaa yani waa sax laakiin xaqii buu asiibaya haddii muraadku yahay waa alad marka waxa calaa kulli xaal sida saxani waa sida ay mashaayikhdu caddeeyeen xadiidkani laga deliishaday ayaa markaa saxiixa mas'alo kalean tambiihinaya waxay ku saabsan tahay mujtahidkii ijtihaaday wakhtiyada qaarkood waa dhici kartaa inuu aasim noqdo isagoo isagu isla waad ijtihaaday taasina waxay ku dhici kartaa in shuruuddii ijtihaadku aynay dhammaystirnayn ama shuruuddu way ku dhammaystirnayde isagaan mas'aladii ka bogan oo ijtihaadkii baanu xaqiisii wada marin wuxuu la yimi nooc taqsiir ah taasoo kale inuu ku dembaabayo culammadu waa isla ogol walow shuruudda ijtihaadku haba ku dhammaystirnaato haatuu odhanaayo saaxibu jamci ljawaamic ibnu subki wamataa qasara mujtahidu asima wifaaqan markuu taqsiir la yimaado mujtahid oo ijtihaadkiibuu taqsiir kula yimi xaqiisii ma wada marin yani waa dembaabaya asima wifaaqan xal la isku waafaqsan yuu dembaabay waatuu odhanaya saaxibulmaraaqi wa wahuwa aasimun mata maa qasara fii nadarin wafqan lada man qadara yani mujtahidku yani waxa weeye markuu taqsiir la yimaado waa dembaabay sida culammada markaysagaa garanaysa dhammaan ay isku wada waafaqsan tahay marka taasi waxay ku saabsan tahay ijtihaadkii markaan xaqiisa la marin ayay ku saabsan tahay oo cidda ka ijtihaaday ama xaddulijtihaad may gaadhin oo markaa ijtihaadka ka dhacaya wuxuu noqonayaa taqsiir amaba xaddulijtihaad waa gaadhaye laakiin isagaan mas'aladii ka bogano yani bacdi ijtihaadkii ka miduu la yimi isagaan si fiican uga bogan ayuu xukun iska gaadhay wuxuu noqonayaa markaas aasim buu noqonaya waa dembaabay waayo idaa xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba waxay ku dhacaysaa ijtihaadkii kaamilka ah inuu la yimi taas yadaa bay ku dhacaysa saas aawadeed baa asarka cali bn abi aalib laga soo wariyeyna culamada qaarkood saa ku xambaareen ee sheegaya rajulu ijtihada faahطأa fahuwa fi الnaar yani nin ijtihaaday oo khaطa'ay naartuu ku sugnaanaya مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين naarta ayuu gelaya waxay ku xambaareen inuu isleeyahay ijtihaad laakiin jahli ku fatwooday sida xadiiskii burayde ee صaxiixa baa ku soo aroortay xadiiskii burayda ee صaxiixa ahaa ee sunanadu soo wariyeen sida ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alqudaatu halaasa qaadiyaani fi nnaari waaxidun fi ljanna rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna wa rajulun lam yacrif ilxaqa waqadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar alxadiid marka asarkaas cali bn abi aalib aynu sheegnay ijtihada faahطأa fahuwa fi الnaar baqawi markuu ku sharxayo sharxu sunnaha macnaha noocaasuu tilmaamaya tajazuء اlijtihaad alijtihaadu yaqbal الtajazu'a walinqisaama cala الصaxiix ijtihaadku wuxuu aqbali karaa qaybsan qowlka saxiixa marka lagu socdo ayuu aqbali karaa fayakuunu arajulu mujtahida fii nawcin min alcilmi muqallida fii hayrih wuxuu noqonayaa ninku mid ijtihaaduu noqonayaa nooc cilmiga ka mida ku ijtihaaday nooc kaleoo cilmiga ka midana muqallid mid ka abuu noqonaya nooc kaloo cilmiga ka midana mid muqallid ku ah ayuu noqonaya kaman istafraqa wuscahu fi cilmi alfaraa'idi wa adilatiha waa sida ka awooddiisa bixiyey oo kale oo wuxuu awooddiisa ku bixiyey cilmiga faraa'idka ama dhaxalka inuu garto oo barto wa adilatiha iyo daliiladeeda inuu barto daliilada faraa'iddu ay leedahay inuu markaa garto ayuu awoodda ku bixiyey waistinbaatiha min alkitaabi wasunnati duuna hayrihi min alculuum iyo inuu kala soo baxo kitaabkiiyo sunnada masaa'isha faraa'idda ah inuu kala soo baxo ayuu awoodda ku bixiyey duuna gayrihi min alculuum cilmigaa faraa'idka wixii ka soo hadhay oo cilmiyada ka mid ah awooddii kuma bixin fayajuusu lahu an yuftiya fi اnawci aladii ijtahada fii waxaa u bannaan inuu ka fatwoodo noocaa uu ka ijtihaado cilmu lfaraa'idka ah aqoonta markaa dheeraadkaana uuu yeeshay adiladii ku soo aroortayna uu koobay inuu ka fatwoodaa waa u bannaanta liannahu qad carafa alxaqa bidaliili sababtuna waxay tahay xaqii wuxuu ku gartay deliilkiisii buu ku gartay adilada baabka ku soo aroortayna waa koobanta waqad badala juhdahu fii macrifati asawaab wuxuuna ku bixiyey awooddiisii inuu sida saxan masaa'isha laysku khilaafay ee faraa'idda ah sida saxan inuu garto ee sawaabka ah ayuu awoodda ku bixiyey faxukmuhu في dalika xukmu lmujtahidi المطلق fii saa'ir الأنواع xukunkiisa baabkaa ku saabsan cilmulfaraa'idka ah waa mujtahidkii mulaqa ahaa xukunkiisii uu kala mid yahay mujtahidka mulaqa ahi anwaacda kale uu ka fatwoonaayey oo sida markaa caalim mujtahida loo ictibaarinaayey oo ijtihaadkiisu muctabar yahay ayuu markaa ka noqonayaa baabkaa ku noqonaya abwaabtii kalena muqallid buu ku yahy walaa يجوز lahu liftaau fi ma lam yajtahid fiih umana bannaana inuu ka fatwoodo waxaanu ka ijtihaadin cinda alikhtiyaar inuu ka fatwoodaa uma bannaana فإن alqaasira في fannin kaalcaammi fiihi waayo ka fanni aqoontuu u leeyahay ay gaaban tahay wuxuu la mid yahay ka caammada ka ah dadweynuhu kala mid yahay alcaammi waa bitashdiid almiim waa min alcumuumi baa laga soo ishtiqaaqay marka waxaa laga tilmaamayaa waa dadweynihii dadweynahana dee haaliban yani cilmi ma leh mas'aladani waxay ku saabsan tahay ijtihaadku ma qaybsamaayo ma tajazu'aa mise ma qaybsame e ruuxu ama mujtahid buu noqonayaa mutlaqa ama muqallid mutlaqa buu noqonayaa labada waa iyoma culammadu waa isku khilaafaan laakiin siday jamaahiirta culammadu ku tageen saxiixana ahi waa inuu ijtihaadku qaybqaybsamo qowlkaas saxiixa baa jumhuurulusuuliyiinna ay qabaan oo jamaahiirtu ku tageen culamada badankoodu saasay qabaan culamo badanoo usuuliyiina ah u nisbeeyey jumhuurka ama agsarku inay saa qabaan marka inuu qaybsan aqbalayo oo qaybsamaayo waa qowlka saxiix ah culamada diidayso oo leh marka ijtihaadku ma qaybsamo waxay leeyihin cilmigu waa isku xidhxidhan yihin oo haddii qofku markaa cilmiga uu is yidhaahdo qayb ka mida miisaan badan saar oo ka ijtihaad waxa laga yaabaa cilmi kale oo ku xidhan inuu waxa weeye yani inuu taasi ijtihaadkii inay ka mancidaa dhici karta oo cilmigu waa mutaraabit waa isku xidhan yahay ma kala maarmayo marka baab baan ka ijtihaadaya abwaabta kalena mujtahid kama ihiyo muqallid baan ka ahay isma qabanaysa bay yidhahdeen saasay ku tacliiliyeen laakiin sida saxiixi waxay tahay waa inu ijtihaad ku qaybsamo ayna dhici karto ruuxu fanni funuunta ka mid ah inuu mujtahid ka noqdo isagaan fanniyada kale ka ahayn ama baab abwaabta ka mid a ah inuu mujtahid ka noqdo isagaan abwaabta kale ka ahayn calaa sabiili misaalna cilmu alfaraa'id inuu mujtahid ka noqdaa waa dhici kartaa isagoo abwaabta kale ama kutubta kale ee fiqiga aan mujtahidka ahayn cilmulfaraa'idna adilada ku soo aroortay aayaat iyo axaadiisba waa koobantay aasaarta lagu soo wariyeyna saa si la eg yani ruux waa markaysaga waa koobi karaa marka waa dhici kartaa baabkaas inuu aqoon ziyaada u yeesho masaa'isha laysku khilaafee baabkaa ka midana inuu taxqiijiyo sida صaxiixa waa suuragal abwaabtii kale ee aanu xadulijtihaad ka gaadhin wuxuu ka noqonayaa inuu muqalid yahay saas yadaa buu noqonaya waxaanay culammadu yidhaahdaan almaysuuru laa yasquط bاlmacsuur waxa la kari karayaa ku dhici maayaan waxa la awoodi kari waayo wuxuuna nabigu yidhi salى اllahu alيyه wasalam sadidu waqaaribu oo sida la rabo haddii lala wada iman kari waayo in la dhadhoweeyo daliilku waa sheegaya in la yidhaahdo ruuxu ilaa uu markaa waxa weeye shareecadoo dhan mujtahid ku noqdana mujtahid ma noqon karo yacni sax ma aha oo waxaa jira caalimu mas'ala waana dhici jirtay saxaabada qaarkood inay masaa'isha qaarkood ka fatwoon jireen iyagoo masaa'il kale aan markaa aqoon u lahayn intay garanayaan waa ku fatwoon jireen waa sheegi jireen marka sida saxani waa inuu qaybsamaayo waana sida jamaahiirta culammadu ay qabaan ee sawaabka waxaa kaloo isweydiin leh ijtihaadka iyo taqliidka martaba ma u dhaxaysaa mise waa labada keliya bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen martabo itibaac la yidhahdaa udhaxaysa waa saddex martabo waa alijtihaad iyo alitibaac iyo altaqliid alitibaac waa derajo dhexe isagu mas'alada sidiisa ugama ijtihaadi karo laakiin caalimku markuu caddeeyo adiladana uu sharxo wuxuu kala garan karaa kaa mutabica ahi qowlka raajaxsan buu garan karaa tacliilaadkii buu fahmayaa adiladii buu fahmayaa istidlaalaadkii buu fahmayaa qowlka sawaabka u dhowaanshaha badan marka la sharxo wuu ka garan karaa qowlka laga saxan yahay dabeed wuxuu ku raacayaa yani inuu daliilkiisu aqwaa yahay buu raacaya oo caalimka u raacaya oo uu leeyahay waxaan masalada ku raacay qowlka sheekh hebel baan markaysagaa qaatay sababtaan u qaatayna waxay tahay tacliilkiisa ama daliilkiisa iyo istidlaalkiisa aqwa ah marka waa martaba dhexoo mutabic baa la yidhahdaa bacdu ahlicilmi saas iyadaa bay u sugaan martabada itibaaca culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen qaybtii taqliidkumay ku daraan laakiin waxay yidhaahdaan way dhici kartaa ijtihaad fi taqliid takhriidka laftooda in ijtihaad lagu sameeyo markaa noocaa kama baxaysa bay yidhahdeen calaa kulli xaal alkhaطbu sahlun n waxa weeye saa'iq ay tahay ama itibaaxa lagu magacaabo ama markaysa markaa taqliidkii oo nooc ijtihaadi raacayo oo ijtihaadun fi taqliid siday culamada qaar ka cabiraan kii la doonaba ha laga cabire inuu saa'iq yahay yani taa itibaaca markaa culamada qaar ka cabireen shaki kuma jiro wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk